بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات أفرتا إيكو إلى آيات كنتن إيا صدح سورة الأنفال الله سبحانه وتعالى درسي روحوها قاتلوهم لدقالما xataa laa takuuna inaan intii aan laga helin fitnatu wayakuuna diinu cibaadaduna ay usugnaato kulluhu dhammaantii lilaah fain intahaw hadday nahyoonaadaan oo reebtoomaan fain allaha bimaa yacmaluuna basiir alla wuu arkaa wain tawallow hadday jeestaan oy xaqa diidaan faclamu ogaada ana allaha alla mawlaakum gargaarihiina inuu yahay oo aan cid wax idin yeeli karaynin nicma almawlaa gargaari maamulaa wanaagsan almaksuusu allah wanicma nasiir waclamuu dadyahow ogaada annamaa hanimtum waxaad hanimaysateen oo min shayin shay ah haba yaraadee fa ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday khumusahu shan meelood meel walirasuuli buu usugnaaday khumuskaasi walidilqurbaa qaraabada kuwa saaxiibku usugnaaday walyataama agoontu usugnaaday walmasaakiini wax mahaystayaashu u sugnaaday wabni sabiili dadka socotada ensahay wadanin waxaa sidaa waxaad ku ogaataan in kuntum haddaad tihiin aamantum kuma rumeeyey bilaahi alleh iyo maakii anzalnaa aan dejinay calaa cabdinaa addoonka iyaga aan ku dul dejinay yowmaalfurqaani maalintii kala baxa xaqiyo baadil kala sooca wixii lagu soo dejiyey oo nasri iyo jamcu lkufaar iyo jamcu lmuminiin wallaahu allana calaa kulli shayin shay la arka kulligii qadiirunka kara wey haniimadii markii la qaado shan meelood baa loo dhigi afar khaanimiintaa qaadan dadkii soo dhacsaday baa qaadan afar khumuska kale yaa yaa dhowr meelood loo qaybin marka lilaahi marka laleeyahay waa hadalkaa unbaa laga bilaabay oo wax lagu bilaabay waa rasuulka khumuska alla leeyahay iyo khumuska rasuulka markii khumuskiibaa la qaybin qayb rasuulkaa qaadan qaybna qaraabadii nabigaa la siin qaybna agoontaa la siin qaybna masaakiintaa la siin qaybna dadka socotada aw ah. waa khumus waxa intaa loo qaybin shantaa meelood loo qaybin markii hore shan baa loo qaybiyey afar khaanimiintiibaa qaadatay khumuskii kalaa intaan loo qaybin qaraabada nabiguna waa reer bani hashim iyo reer bani mualib weygii qaraabada nabiga ee qaadanaysa waa kuwa haashim cabdimunaaf iyo mualib bin cabdimunaaf reer cabdimunaaf afar jilib bay ahaayeen cuhmaan binu cafaan binu abilcaas binu umaya binu cabdishamsi binu cabdimanaaf iyo eh, jubayr binu mucim binu cadiy binu nofal binu cabdimunaaf yaa nabiga u tegey wuxu hi ya rasuul allah anagii reer mudalbisku in baan kuu jiray maxaad anaga nooga qadisay wuxuu hi nabigu naxnu wabanulmualib waaxid buui isku mid baa nuhudi fi ljaahil wa fi lislaam markii nabiga qoyskiisa la go'doomiyey go'doonkii bay la galeen ree mudalib waa imaamu shaafici reerku ka dhashay marka kuwaasuna waxbay ka qaadanayaan waxaa weeye khumuskii afartii qaanimiintu markay qaadateen khumuskiiba intan loo qaybin mid rasuulkaa qaadanoo suudoona doono u geli midna masaakiintaa la siin midna qaraabadiisa midna agoonta midna socotada socotadu waa kuwa aan sahay wadanin wey socoto dhan la siin maayo agoonta eh, waa laga hadlo waxaa la yidhi agoonta waa laga hadlay agoontu hadday xoolo leeyihiin ma la siin mase la siin maayo waa la siin ilaahay baa siiyey waa la siin qaraabada nabiguna ama xoolaha lahaadeen ama yeni lahaadeen waa la siin laakiin qaraabada nabiga waxaa ka mamnuuc sadaqada yaa ka mamnuuc ahayd haniimadaasay qaadaan marka fi lwaqtilxaadir haddii haniimaba jirto qaraabadii nabiga see loo geli ilan hadda cid haniimo siinaysaa ma jirte sadaqadiiyo zakada way qaadanayaan hadda ilan cid haniimo siinaysaa ma jirte marka waxaa laleeyahay haddaad mu'miniintihiin ood rumayseen alla rumayseen iyo wixii maalintii la kala baxay uu alla soo dejiyey haddaad rumayseen oo ah waxyigii soo degay iyo gargaarkii la helay iyo sidii gaalada looga adkaaday sidaa u ogaada laleeyahay waclamu ogaada dad yahow anamaa hanimtum waxaad soo qanimaysateeno min shayin ama ha yaraada ama ha badnaadeen fa ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday khumusahu khumuskiibaa u sugnaaday iyo walirasuuli iyo welidirqurbaa qaraabadii nabiga walyataama agoontii iyo walmasaakiin iyo bni sabiil hal khumus bay leeyihi shan meelood markii loo dhigo afar waxaa qaadan qaanimiintii khumuskii kalaa shantan loo qaybin marka nabiy llaahi maxamed qaybta uu qaato ile lilaahi iyo lirasuul waa isku midun qaybta uu qaato dee iyo siduu doono u geli karaa wy in kuntum haddaad tihiin sidaa ogaada aamantum kuwa rumeey bilaahi alle yomakii anzalnaa aan dejinay calaa cabdinaa addoonka yaga yowmaalfurqaani maalintii kala baxa xaq iyo baadilku kala soocmeen yowma maalin iltaqa ljamcaani labadii jamc ay kulmeen fooda isdareen wallaahu allana calaa kulli shayin shay la arka kulligii qadiirun kii kara wey hadda qaniimo ma haysano waa cilmiga in la iska barta uun ah laakiin waan rajaynaynaa oo wakti awqaada ka mid a ah, inay inala soo gudboonaato id wakti bay ahayd waktigaasi ama udkur xusuusta id wakti antum aad ahaydeen bilcudwati dunyaa daanta dhow ee xagga madiine u dhow wahum cadowguna bilcudwati alquswaa daanta fog ee xagga makaadxisee madiine aan u dhoweyn waragbu safarkii abuu sufyaan wadayna asfala minkum uu idinka hooseeyo oo dhinaca badda idinka xigo walow tawaacatum haddaad ku ballami lahaydeen inaad islaysaan oo iska hor timaadaan haddaad awal ku ballami lahaydeen laakhlaftum waad ka bixi lahaydeen waad guub yeeleen filmicaadi ballanta walaakin allah baa iska kiin hor keenayo liyaqdi allaahu alla inuu xukumo amran amar kaana ahaa mafcuulan kii la samaynayo allah baa subxaanahu watacaala yaa iska kiin hor keenay amar uu alla doonayo inuu falo yaa dhacay oo gaaladii laga adkaadayo diintii hore u martay iyo weliba liyahlika inuu halaagsamo man halaka qofka halaagsamayo oo gaalka iyo can bayinatilxujo xagge isagoo wax waliba waadixiyeyna xujadii caddahay oo wax khalad ku jiraa ah jirin oo wax qarsooni jirin kii halaagsame gaal noqonaya oo gaal noqdo wayaxyaa uu noolaado man xaya kii noolaanaya can bayinatin xujo xaggeed isagoo wax waliba waadix yihiin uu xaqii raaco wain allaha allana subxaanahu watacaala la samiicun ka maqla weeye caliimuna og qorshihii dagaalku u dhacay idinku waxaad joogteen daanta xagga madiine xigta iyaguna daanta xagga maka xigta madiine ka fog hoostiinoo dhinaca badda ayay joogaan nimanku shaam bay ka yimaadeeno madiine waxay ka soo mareen xagga galbeedka kala soo wareegeen makay sidaa ugu soo socdeen markii beder ay joogaan marka waxa dhacayo badda xagga koonfurtay maka kala wareegeen marka nabiyullaahi maxamed baa wuxuu diray basbas binu camar nin la yidhaah iyo cabdi binu zaqba nin la yidhah bal orda meelaha warar soo weydweydiiya buui meelaha tagtagu yidhi beder bay yimaadeen oo laba neef neefoo geelay wateenoo intay ka waraabsadeen oo meeshii ka cabeen oo awrtii fadhiisiyeen iyagoo meeshii jooga waxay maqleen laba gabdhood oo mid leenahay naa gabadh yahay xaqayga isi midna ay leedahay naa berri ama saa dambay iman iyo abuu sufyaan iyo badeecadii imane markaasaan ku siin intaasay soo maqleen way soo noqdeen oo nabiga u sheegeen abuu sufyaan oo aada u digtoon yaa nin majdi binu camar la yidhaah yidhi war wax shanqarhood maqashay waxaad garan weyda ma aragtay waxaan garan waaya ma arkina laakiin meesha laba nin baa intay timid e, geel wadata oy fadhiisiiyeen bay ka cabeen wayna noqday abu sufyaan meeshii buu yimidoo saaladii ay awrtu dhigtay buu qaaday timirta inta laf timirta la tumaa reer madiinaad colaha ku calfiyaan hadaa calfa yadriba buy waa calafkii ree abu sufyaan abu sufyaan wuu iska tegayo markaasuu degdegayo xagga badda u markuu ogaaday inuu baxsaday yuu qurayshu fariin diray markaa way soo baxayeenoo way soo socdaan furesh buu war ninkii ilaahay iga soo badbaadiye warnima iska noqda abu sufyaan de caaqil buu ahaa war ninkii ilaahay iga soo badbaadiye iska noqda abujahl baa arki doonaa markaa id waqti bal xusuusta antum idinku bilcudwati dunyaa daanta dhow ee xagga madiinaad u dhow aada ahaydeen wahum iyaguna bilcudwati lquswa daanta fog ee xagga maka xigtay madiine ka fog aad ahaydeen safarkii badeecada wadayna asfalo uu ka hooseeyey minkum idinka idinka hooseeyey walow tawaacadtum haddaad ku ballami lahaydeen idinka iyo qurayshtu la akhlaftum waad guub yeeli lahaydeen waad ka bixi lahaydeen filmicaadi ballanta walow tawaacadtum haddaad ku ballami lahaydeen lakhtalaftum waad iskhilaafi lahaydeen filmicaadi ballanta waad isku khilaafi lahaydeen laakhlaftum waad guug yeeli lahayn filmicaadi waa qiraa'o jirta wey laakiin lakhtalaftum ku daa walow tawaacadtum haddaad ballami lahaydeen ood ay aan isweerara dhihi lahaydeen oon aan dagaalka wadagalla dhihi lahaydeen lakhtalaftum waad iskhilaafi lahaydeen filmicaadi ballanta oo idinku hadday lahdeen war inaga badan yihiin inaga daaye kuwaasina waxaa laga yaabaa inay idinku soo dhiirradaan walaakiin ma aydaan ballamin ismana aydaan khilaafino wuxuu ahaa xikmaddu liiqdi llaahu alla inuu xukumo amran amar amarkaasoo kaana ah mafcuulankii la samaynayo oo ah in islaamku guulaysto gaaladuna jabto liyahlika si uu u halaagsamo man halaka qofka halaagsamay oo gaalka ihi can bayinatin xujo xaggeed isagoo wax walba cad yihiin oo xaqii baadilkii kala cad yihiin u halaagsamo wayaxyaa u noolaada man xaya qofkii noolaada can bayinatin xujo xaggeed wain allaha allana subxaana wa tacaala la samiicun ka maqla weeye caliimun oo og id wakti bay ahayd waktigaasi yuriikahumullahu alle ku tusay fii manaamika hurdadii qaliilan iyagoo yar buu ku tusay walow araakahum hadduu ku tusin lahaa kaiiran iyadoo badan la fashiltum waad fulayoobi lahaydeen wala tanaasactum waad doodi lahayd filamri amarka war way fara badan yihiin inaga daaya walaakina allaha alla salama wuu badbaadiyey qorshihii wuu badbaadiyey yani salamakum alla wuu idinka badbaadiyey inahu alla caliimu ka og weye bidaati suduuri qalbiga waxaa ku jira nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxaa la tusay iyagoo yar oo tiradoodu yar tahay yaa la tusay saxaabada wuxuu ugu sheegay tiradooda yar ma dhihin iyagoo yar baan arkay buu ku yidhi saxaabada marka dhiirigelin bay u ahayd saxaabada inuu iyagoo yar uu arko oo badnayn dhiirigelin bay saxaabada ahayd hadday iyagoo badan lagu tusi lahaa waad fashilmi lahaydeen waad filayoobi lahaydeen waad murmi lahaydeen inaga daaya yaa meesha iman lahayd laakiin allah wuu idinka badbaadiyey subxaanau watacaala id wkti bal iyadan xusuusta ama id wakti bay ahayd yuriikahumllaahu alla ku tusay nimankii mushrikiintaa fii manaamika manaamkii qaliilan iyagoo yar walow araakahum hadduu ku tusi lahaa kaiiran iyagoo badan lafashiltum waad fuliyoobi lahayd walatanaasactum waad murmi lahayd waad doodi lahayd filamri ma idaan heshiiseen qaab baad dibu joogsan lahay oo dhihi lahaa way badan yihiin walaakina allaha sallama badbaadiyey xaaladii yani sallamakum alla waa idin badbaadiyey inahu alle caliimun ka og weye bidaati suduuri qalbiga waxa ku sugan waid wakti haddana bal xusa yuriikumuuhum alla uu idin tusiyey gaaladii damiirka hum ihi gaaladu u noqon idaltaqaytum markaad kulanteen idiltaqaytum markaad kulanteen fii acyunikum indhihiina dhexdooda kuwa yar ay alla idin yareeyo fii acyunihim indhahooda maxaasaa loo yeelay liyaqdi allaahu alla inuu xukumo amran amar kaana ahday mafcuulan kii la samayno aada fooda isartaan ood ka adkaataan wailallaahi alla xaggiisii turjacu lumuur umuurta loo cel alla subxaana watacaala wuxuu yidhi markaad kulanteen wax yar bay indhihiina ku noq dad yar bay noqdeen idinka laftiinan waa la idin yareeyey waxay ujeeddadu ahay intaad fooda isartaan inuu ilaahay gargaarkan iyo guushan idiin soo hoyo cabdullaahi bin mascuud wuxuu nin baan ku idhi buu yidhi war toddobaatan ma dhan yihiin bay kula tahay waa nimankii kunka ahaa toddobaatan ma dhan yihiin bay kula tahay ilaa boqol inay dhan yihiin bay ila tahay buu heerkaasi gaadhay waa dhiirigelino waxaa la rabaa inaan qolana dib u noqonin waid wakti balxus iyadana yuriikumuuhum alla uu idin tusay iyagii idiltaqaytum markaad kulanteen fii acyunikum indihiina dhexdooda qaliilan iyagoo yar uu idin tusay wayuqalilukum wuu idin yareeyey fii acyunihim indhahooda iyaguna sidaasoo kale war waxaa abay toban nin yihiin iyo wax lamid a allah subxaanau wa tacaala xikmadaas waxaa liyaqdi allaahu inuu alla xukumo amran amar kaana ahaa mafcuulankii la samaynayo oo waa maxay in gaalada laga adkaado xaq u sugnaado wailallaahi alla xaggiisa turjacu lumuur umuurtana loo celiya yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye idaa laqiitum markaad la kulantaan ficatan jamaaco fahbutuu sugnaada qalbi ahaan u sugnaada jasad ahaan u sugnaada wadkurullaha alla xusa kaiiran in badan lacalakum tuflixuuna si aada u guulaysataan markii cadowga la ishayo dikri baa dabada la qaban qur iyo salligii iyo yaa allah iyo tahliishii iyo ducadii iyo yaa dabada laisu saar qalbigaagi wuu adkaanaya marka korna loogu dhawaaqi maayo haddii yani aan la argagixinaynin oo qoladaa kula joogtaa iyagoo kaa warqabin aada ujiga tuuranaysood argagixinayso waa la dhawaaqi markaa laakiin dagaalka marka lagu jiro dhawaaq lama ogola marka digriga hoos ahaan u digriya qalbigiinu markaa wuu adkaan allahna wuu idin gargaari subxaana wa tacaala hadda saxaabadii baa sidaa lagu yidhi innagana waa sidoo kale markaynu xaq ku sugan nahay argagaxa waanu iska daynayna yaa ayuha aladiina aamanuu dadkaa muminiinta aho idaa laqiitum markaad la kulantaan fiatan jamaaco cadow ah fahbutuu sugnaada qalbi ahaan u jasad ahaana u ha cararina wadkurullaaha alle xusa kaiiran in badan lacalakum tuflixuuna si aada u guulaysataan dikrigaasaa qalbigiina adkaanaya oo fuliynimadiibaa idinka bixi waadiicullaaha alla adeeca iyo warasuulahu rasuulkiisa adeeca amarka rasuulku idin siiyey iyo qorshaha rasuulku dejiyo ku dhaqma walaa tanaazacuu ha murmina oo haddaad mudataan fatafshaluu aada fulayowdaa uwatadaab ay tagto riixukum quwadiinni ay tagto wasbiruu adkaysta dagaalka iyo dhibaatooyinka idin soo food saaray oo adkaysta in allaha alla maca saabiriina kuwa sabra macoodu yahay haddaad carartaan ood gebgablaysaan oo iskhilaaftaan allah subxaanahu watacaala waxba idin gargaari maayo laakiin markaad isku mid noqotaan ood isku meel wujahaysataan ood adkaysataan dhibaatada idinku soo foolle allah idinku idinla jiraa wey hadda wakti walbana waa sidaa waktigaa keliya maaha waadiicullaaha alla adeeca wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca walaa tanaasacuuha murmina oo fatafshaluu haddaad murantaad aada fuulayowdaan watadaba riixukum quwadiinu tagto iyo awoodiinu tagto oy baaba'do khilaaf oo dhan baa waxaa dhala wasbiruu sabra oo adkaysta in allaha alla subxaanahu watacaala maca saabiriin kuwa sabra macooda weyn dhibaatadu markay jirto xaqa qolada ku sabra allah subxaanahu watacaala wuu u gargaari walaa takuunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale kharajuu baxay min diyaarin guryahoodii badaran kibir iyo wa dadka istuskiisa wayasuduuna ka hor joogsanaya can sabiililaahi alla wadadiisa wallaahu alle bimaa yacmaluuna waxay camal faleen muxiidun wuu koobayba wuu koobay wuu haya waxay ahayd abujahli markay soo baxeen iyaa ku nin oo fardoodii alaabtoodii wata abu sufyaan baa wuxuu ihi iyo dad fara badan war haddee hortiini ii soo badbaaday nimayaho iska noqda abujahal wuxuu yidhi may ilaa aan beder tagno oon khamriga cabno oo gabdhuhu noo heesaan oo carabi ogaato meeshaan marayno walaynaanan noqonaynin bu waa sidaa wey badara waa kibir iyo istusus dadka waxay isusayaan dad xoog badan inay yihiin kuwaasoo kale ha noqonina muminiinta yahay oo khilaafa keenina sabr oo adkayso nabay ka amar qaata walaa takuunuu ha ahaanina kaladiina oo kale kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda badaran kibir dartii iyo wariaanaasi dadka istususkiisa le carab ogaan buu meeshaan marayne oo yasuduuna ka hor joogsanaya dadka can sabiililahi ka hor joogsanaya wadadii alle wallaahu alle bimaa yacmaluuna waxay camal falayaa muxiiun koobay buu alla subxaana wa tacaala waid wakti xus baa la yidhi u qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaan acmaalahum camalkii ay ku jireen iyo duulimaadkii uu shaydaan u qurxiyey wa qaala wuxuu yihi laa qaaliba lakum wax alyawma maanta oo min annaasi dada wainii aniguna jaarun waan idin garab joogaa jaarun daris baan idin ah waa idinla socdaa lakum idinka falamaa taraa'at ilfi'ataani labadii jamaaca markay is arkeen oo isku soo baxeen nakasa wuxuu u dibu guratay calaa caqibayhi cidhibtiisii wa qaala wuxuu ihi innii anigu beriun beri baan ka ahay minkum idinka farahan idinkala baxay haka yaabe innii anigu araa waxaan arkaa maalaa taroona waxaydaan arag innii anigu yani inuu idilaan ka yaaba buu leeyahay wallaahu alla shadiidulciqaab ciqaabtiisu kay daran tahay waay markay soo baxayeen qureeshi yaa shaydaan isku soo suureeye nin la yidhaah suraaqa binu maalik binu jucshub yuu isu soo ekeysiiyey ninkaas suraaqana qolo reer beni bakar la reer beni mudlij la yidhaha yuu madaxdooda ahaa qureeshta marka yar bay ahaayeen waxay ka yaabanaayeen inuu qoladaasu dhabar jabisay ka yaabanahay ninkiibu isku soo suray col fara badan u wataa maanta wax idinka adkaan karaa ma jiro anna waa idin garab taagna waa suraaqa binu maalig ninka la hadlaya waana shaydaan sidii bay kusoo raaceen markay meeshii yimaadeen oo dee dhibaatadii dhacdo nabigu intuu cantoobadii indhaha kaga shubay oo kulli indhihi afku ka wada galay oo ay cagaha wax ka dayeen yaa isagoo suraaqa binu maalig oo shaydaana ah oo nin gaala gacantasu malku jibriil aggiisa usoo kacay caguhu wax ka day war suraaqo war maxaad nooga baxday <laughs> waa shaydaan bad galay baa wuu ka tegay meesha marka markuu leeyahay waan cabsan maalintii ilaa yoma yubcauuna baa lagu dibdhigiisoo lama dhihin maalintii inay noqoto ka yaabay oo hadda la dilo laga takhaluso yuu ka yaabay shaydaan waa markaa marka waa suraaqa binu maalik binu jucshun buu isku soo suureeyey oo qabiilay ka baqayeen boqorkoodii ah id wakti bal ka waran ama ogaada ama xusuusta zayana lahum uu u qurxiyey ashaydaanu shaydaanku acmaalahum acmaashoodii duulimaadkiibuu u qurxiyey wa qaala wuxuu ku yidhi laa qaaliba wax idinka adkaan karaa ma jira lakum idinka alyawma maanta oo mina naasi asalba waynii aniguna jaarun daris baan lakum idinka waa idinla socdaa waa idin garab taagnahay weyn falamaa taraa'at ilfi'ataani labadii jamaaco labadii qolo markay kulmeen oo uu arkay malaaigtii oo dhex socoto meel ku jigdo meeshan joogo nucagaa wax ka day nakasa wuxuu u dib gurateeyey calaa caqibayhi xaggiisii dambe cidhibtii wa qaala wuxuu ihi innii anigu beriun beri baan ka ahay minkum idinka saaxiib idinlama iyo ogaada cagow wax ka day maxaa yeelay inni anigu araa waxaan arkaa maalatadhown waxaydaan arkaynin oo de malaaigta isagoo malaaigtu arkaa war waxaydaan arkaynin baan arkaa malkijuri baan kusoo dhaqaaqay bas war xaggeed nooga tegi war waa idinka tegi in anigu akhaafullaha allaan ka baqi buud oo inuu maanta idilaan ka yaabay oo maalintii uu idib dhigay inay maanta noqotaan ka yaabanahay ee cabsi diini a ah maaha wallaahu allana shadiidu lciqaabi ciqaabtiisu way daran tahay id wakti bay ahayd waktigaasi yaquulu munaafiquuna munaafiqiintii ay yidhaahdeen iyo waladiina kuwii fii qulubihim qalbigooda maradun jiri ay ku jirtay oo munaafiqiinta iyar ka hooseeyey qarra waxaa ku kadiyey haaulaai kuwa diinuhum qoladaa yarka ah oo nebi maxamed la socota oo colka intaa leeg fooda saaray diintoodii baa ku kadisoo ku tiri gargaar baad helaysaano idinkaa qiimo badan taasay isku hadleeyeen waman yatawakal qofkii tala saarta cala allaahi allah fa in allaha alla casiizun kii qaaligu iyo xakiiman oo falsan dad waxaa jiray munaafiqiina oo afka baarkiisa muslim baanu naha yidhi iyo dad afka baarkiisa muslim laakiin qalbigoodu daciif yahay oo mushrikiinta la socday baa jira oo maka ka soo raacay oo iska dhex ordayay baa jira markaasina wala nimankaa kooxda ahee yar ee colka intaa leegfooda saaray diintoodii baa wax beena u sheegto ku gadiso idinkaa laidin gargaaro adkaanaya ku tiribayna id waqti balxus yaqulu ay yidhaahdeen almunaafiquuna munaafiquuntii afka baarkiisa ka muslimay iyo waladiina kuwa fii quluubihim qalbigooda maradun jira ku jirtoo shakiga qaba qarna waxaa ku kadiyey haaulaai kuwaa diinuhum diintoodiio diintoodiibaa waxa kusoo dhiirigelisay allah wuxuu leeyahay waman yatawakal qofkii tala saarta cala allaahi alle fa ina allaha al casiizu kii qaaliba weeye xakiimun oo falsa nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la socotay allah bay tala saarteen colka intaa la inay ka cararaan way isuroobi weyn gamtay u joogsadeen gamtay u joogsadeeno laba nina sabri baa lagu dilay inta la xidhay baa la dilay lixdan iyo sideedna dagaalkii baa lagu dilay mid waxaa nadar biruxaariso inta lasoo qabtay ninkii waxbaan qisadaydaba dhegaysa yaala walow taraa haddaad arki lahayd buu alla yidhi id wakti yatawafaa ay kaxaynayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay almalaaikatu malaaigtu kaxayn yadribuuna ay garaaci wujuuhahum wejiyaalkooda iyo adbaarahum dabadooda xagga dambe oo yaquulu ay leeyihiin duuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi la ra-ayta cajaba marka tafsiirku wuxuu baneeya culimada qaar baa yidhi waa maalintaa badax oo waxaa weeye la garaaci oo malaa'igtiibaa garaacay marka taa waxaa yar diidi duuquu cadaab alxariiqi cadaab baad gelaysaan taa diidi marka waa naf marka nafta laga qaadayo yaa wejig iyo meel walba laga garaacay ulay wataan budhadh bay wataan maalinka kawdaasay ku hayaan cadaab alxariiqa ay gelina de waxaa nafkeen naftu ka baxdo cadaabkiibu hore ka bilaaba ama jannadiibu hore ka bilaabo marka taa wey walow taraa haddaad arki lahayd id wakti yatawafaa ay kaxaynayaan aladiina kuwii kafaruu gaalog waa mafcuulkii kaasi almalaaikatu malaaigtu ay kaxaynayaan waa faacilkii yadribuuna ay garaaci wujuuhahum wejilkooda ay kadha ku hayaan iyo adbaarahum waduuquu dhadhamiya baa lagu dhihi oo malaaigtaa ku dhihi cadaab alxariiqi cadaabkan waxguba daalika cadaabkaasi bisababi maa shay sababti weeye qadamad ay horamarisay aydiikum gacmihiin gacmuhu yani camalka inta badan bay qabtaani waa waxaad horumarsateen wey wa ana allana subxaanahu wa tacaala laysa ma aha bidallaamin ku dulmi u saaxiiba waxaad ku dhadhamisay malaaigtii baa sidaa kule cadaabkan waxaad u dhadhamiseen oo gala la idiin leeyahay oo waxaad shaqaysateen ee allah subxaanahu wa tacaala dii dulmin ma aha dallaam waa facaal marka xirfadana dallaam baa facaal baa la yidhahyo cadaar iyo bazaaz iyo waa xirfada cadaar cadir iibiye bazaaz adha iibiye amilatu mubaalaqa wax la yidhahna waa la jiraa daraab garaacid badni bimacnaa saaxibna way noqotaa waa bimacnaa saaxib hadii la yidhahdo allaamin ulmi badane ma aha in wax yaroo dulmi jira meesha ka soo bixi bidi ulmin allah subxaana wa tacaala daalika ciqaabtaasi aada mudateen ead gelaysaan bisababi maa shay sababti wey qadamad ay horumartay aydiikum gacmihiin daatadiinu aada horumarsateen wey gacmaha waxaa loo cabiray inta badan camalka gacmaha lagu qabtaa wa ana allaha allana wa tacaala laysa ma aha bidallaami ulmi axad u saaxiiba maa lilcabiidi addoomma qof walba camalkuu keensaday buu allah ka abaalmarin hadduu qofku mumin yahayna waxaa rajaha weyne waxaa wey inuu allah dembiga ka dhaafo wy ka dabi ali fircawn dabuhum qoladaas gaalada iyo qoladaa cadaabka gelaysaay ka dabi ali fircawna fircoon iyo dadkiisii dhaqankoodii iyo caadadoodii wey iyo waladiina kuwii min qablihim ka horeeyey caadadoodu maxay ahayd marka kafaruu way gaaloobeen biaayaatillahi ilaahdiisa ka gaaloobeen faakhadahum llahu allah qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim caadadii wataa qoladaa la baabi'iyey ee laga adkaaday o ehlunaarka noqotay waa caadadii fircoon fircoon markuu gaalnimadii ka bixi waayey yaa la halaagay oo la ciqaabay marka waa isku caado dabigii fircoon umbaa iyagana loola dhaqmay wey dabuhum kuwaa dhaqankood caadadoodu kadaabi aali fircoona fircoon iyo dadkiisii caadadoodii wey iyo waladiina kuwi min qablihim ka horreeyey fircoon iyo waxaasoo dhan ka horreeyey caadadoodu maxay ahayd kafaruu waxay ka gaaloobeen biaayaatillahi ilaahay aadihiisa faakhadahum ullahu allah qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim in allaha alla subxaanahu wa tacaala qawiyinku xooga badan weye shadiidulciqaabi ciqaabtiisuna ay daran tahay in allaha alla qawiyinku xoog badan ciqaabtiisuna ay adag tahay oo cid walba oo isku taagto madaxa taagta allah subxaana wataala ciqaabtaasa u diyaar daalika ciqaabtaasi maxaa ciqaabta keenay biana allaha bisababi ana allaha alla lam yakun ma aha ku dooriya oo bedela nicmatan nicmo ancamaha uu ugu nicmeeyey calaa qowmi qowm xataa yuqayiruu ilaa ay dooriyaan maa bianfusihim naftooda wax ku sugan allah subxaana watacaala qola hadduu nicmo siiyo ilaa iyagu isbedelaanoo caqiidadoodii iyo camalkoodii uu xumaan isu bedelo allah ka bedeli maayo subxaana watacaala nicmadoodu daa'im bay u noqon markay iyaga caqiide ahaan ama camal ahaan isbedelaan waala nicmadii ka bedeli subxaana watacaala marka qoladaa reer qureysheed nabiyullaahi maxamed oo loo soo diray markay diideen dhibaatooyin badan baa ku dhacaysa daalika ciqaabtaasi ilaah cadligiisa biana allaha alle lam yakun ma aha muqayiran ku doorinoo bedeli nicmatan nicmo ancamaha calaa qowmin uugu nicmeeyey nicmo uu qolo siiya allah ka bedeli maayo xataa yuqayiruu ilaa ay bedelaan ay dooniyaan maa bianfusihim naftooda wax ku sugan camalkii ay hayeenee loogu gargaaray ilaa iyagu bedelaan waana allaha aln subxaana watacaala samiicun ka maqla weeye caliimun oo og wey wax walba wallah subana wataala